dakalaa way galeen filismi isimkiiyay galeen iyo walmudaarici mudaarici bilaa mumaanicin mid diidan la'aantiisayna galeen waljaru jarkiina yastakfiru waa gaar noqdaa bilasmaai asmaaduu ku gaar noqdaa waljasmu jasmihiina kaa'inun fi lficli ficilka dhexdiisa ayuu ahaaday bilamtiraa'in shakilaanuuna ahaaday iyo muran la'aan farafcu godkii iyo wاnصbu kordhigii qad daklaa labadoodu waxay galeen filismi isimkii wlmudaarici mudaarici ayay galeen bilaa mumaanicin mid diidan la'aantiisayna galeen wljaru jarkii yastakiru wuu gaar noqdaa bilasmaaya asmaaduu ku gaar noqdaa waljasmu reebkiina kaa'inun fi lficli ficilka dhexdiisa ayuu ahaaday bilamtiraa'in muran la'aan ayuuna ahaaday horay waxa weeyaan markuu labadii baydo hore ugu soo sheegay icraab waxa la yidhaahdo inay afartaas yihiin rafca jar nasba iyo jasme beydkan iyo beydka ku xiga labadan beyd wuxuu uga hadlayaa icraabkaas afartaa inay u qaybsamaan qismi mushtarak ah oo asmaada iyo afcaashaba ka dhaxeeya iyo qismi mukhtas ah oo asmaada ku gaar ah iyo qismi mukhtas ah oo afcaasha ku gaar ah saddexdaas uu qaybina ixraabkii waxaa ugu horreeya mushtaraga waa rafcada iyo nasbada wuxuu ka dhaxeeyaa isimka oo mutamakinka ah oo ka badbaaday inuu shabaho xaraf isimka mutamakina la yidhaahdaa waa markuu ka badbaado shibhulxarfi hadduu xaraf shabahana kayr mutamakina la yidhaaho mabniya la yidhaahdaa mar alla markuu ka badbaado shabax xaraf ayaa la yidhahdaa mutamakin hadduu xaraf shabaho shabax qawiyana waxaa la yidhaahdaa mabni mabni ayaa la yidhaahdaa ficilka mudaarica ah oo la icraabana waa ficilka ka khaali noqdaa labadii nuun nuunu linaas iyo nuunu tawkiid labadaas waa ficilka ka khaalin noqda nuunulinaath waa inaysan la xariibsan nuunu tawkiid mubaashira ah oo la baashirtanta xagga waxa weeyaan lafdiga amase xagga taqdiirtana waa inuusan la xariibsan labadaasaa la raaba labadaasa marka rafcada iyo nasbadu gala fa rafcu godkii iyo wa nasbu kordhigii qad dakhalaa labadoodu waxay galeen filismi ismkii mutamakinka ah ee ka badbaaday shibhu xarfi iyo walmudaarici mudaaricii bilaa mumaanicin mid diida la'aantiis ayayna galeen waljaru jarkiina yastairu waa gaar noqdaa bilasmaa'i asmaabuu ku gaar noqdaa jar waa cibaara basriya khafdana waa cibaara kuufiya basriyiinta waxay yidhaahdaan jar kuufiyiintuna waxay yidhaahdaan khafda marka waa calaama mukhtasa bilasmaa isimka oo muxrabka ah oo ka badbaaday xaraf inuu shabaho isimkaasu qaas ku yahay caamilka jerka jee jerka keena oo xarfu jerka iyo mudaafkaana isimkuu khaas ku yahay waljaru jerka yastatiru waa gaar noqdaa bilasmaai asmaaduu ku gaar noqdaa waljasmu raabkiina kaa'inu fi lficli ficilka dhexdiisuu ahaaday bilamtiraa'in shaki la'aan iyo muran la'aanuuna ahaaday jasmuhuna wuxuu qaas ku yahay ficilka waa ficilka mudaarica ah oo ka khaali noqday nuunu niswa iyo nuunu tawkiid oo la baashirtata ficilka fa rafcu rafcihi damu aakhiri lxuruufi xuruufta aakhirkooda la godidooda weeye wa nasbu kordhigiina kaa'inun bilfatxi fatxa ayuu ahaaday bilaa wuquufin joogsi la'aan xaala uu yahay aakhirku waljaru jarkiina kaa'inun bilkasrati kasra ayuu ahaaday litabyiini caddayn xaala uu u sugnaaday oo uu macnaha kelimadda caddaynayo waljasmu raabkiina kaainun fi taskiini kaa'inun bitaskiini sukuun ayuu ku sugnaaday fi saalimi ficilka saxiixul aakhirkaa dhexdiisa xaaluu ahaaday labadan baydna wuxuu uga hadlayaa icraabkii maadaama uu noqday afar afartiina qaybo ay ku qaas noqotay isim qaybna ficil qaybna mushtarak calaamadihii icraabku halkan ku sheegaya waa afartii usuushaaheed uu sheegay icraabka waxa weeyaan afar weeyaan rafco nasbo khafdo iyo jasmo afartaasuna waxay leeyihiin waxa weeyaan calaamaad haddii la maro icraabku waxa weeyaan waa macnawi madhabka ah markaas ayay waxaweyn calaamaad yeelanayaan haddii la maro madhabka ah icraabku waa lafdine icraabkii laftirkiisiiba weeye calaamad ma ahan kuwan la sheegaya waa afar iyo toban marka calaamaduhu afar iyo tobanka afara asal ah tobankuna waa farac oo naa'ib ay ka noqdaan afartan afartii usuusha aheed oo halkaan ku sheego calaamadaha asalka u aheed afar iyo tobanka calaamo ee icraab leeyahay wuxuu halkan ku sheegay afartii asalka aheed fa rafcu rafcihi damu aakiri xuruufi xuruufta aakirkoodoo la godo weeye marka waxaa ka muuqata madhabkii icraabka inuu lafdi yahay inuu marayo lafdiga icraabku inuu lafdi yahay sababtoo an ah rafcihi waaba damada laftirkeedu leey ee damadaa calaamad u ah ma ahan inuu leeyahay calaamad kama dhigayo ee waaba nafsu rafcu leeyahay damadu farafcu godkii damu aakirixuruufi xuruufta oo kelimada u dambayda xuruuftaas aakirkoodoo la godo weeye saasaa la yidhaahdaa rafco waa calaamadda ugu asalsan wuxuu ka tegey saddexdii kaleeto farc aheed oo ah wowdii iyo aliftii iyo nuunkii saddexdaasuu ka tegey wa nasbu kordhigiina kaa'inun bilfatxi fatxuu ahaaday oo kelimad dii caamil nasbiya galo asal waa in fatxa lagu nasbiyo ama ismaat ama ficla ha ahaatee calaamadda asalkaah waa midaas afartii kaleetuu ka tego farca ka noqon jirtay oo ahayd kasrada iyo alifka iyo ya-da iyo xadfunuunka bilaa wuquufin joogsi aan xaala u ahaaday bilaa wuquufin joogsi la-aan xaala u ahaaday caaqirkaas marka aakhirka hore in laga xaaleeyo waa dariiq oo la yidhaahdo marka waxa weeyaan kelimadda ixraabku ka muuqana waa markaan la waqfin ee eh, haddii la waqfiyo aakhirkii ka muuqamaa jaaa zayd haddii la yidhaah sukuuna aakhirkii saarmaya ee marka waxa weeyaan damadu muuqan ama fadxadu muuqan waa markaan lagu joogsan iyo fadxada keligeed in laga xaleeya iyadaa u dhowe oo laidhaha waa nasbu nasbihii kaa'inu bilfatxi fatxuu ahaaday bilaa wuquufin joogsila-aan fadxuhu xaala uu yahay tan horena fiican oo in aakhirka hore laga xaaleeyo waljaru hoosdhigiina kaa'inun bilkasrati ayuu ahaaday litabiini caddayn xaalo ay u sugnaatay kasrada jar kelmadda marka la jaro waxa weeyaan calaamada koowaade asalkaa waa in kasro la saaro ayadaasa asal waa kelmad kastoo la jaraa waxa weeyaan waxaana naa'ib ka noqdaa waaye iyo fatxo oo labadaas uu ka tegey labadaas ayuu ka tegey marka damadii waxaan idhi saddex calaamuu ka tegey waxa waaya nasbadiina afar marka la isku daro waxay noqonayaan afar iyo saddex waa toddobo jarkiina calaamadihiisii tii asalka ahayd uu ka sheego labuu ka tegayo labadaas marka lagu daray sagaal noqonayaan waljasmu jasmihii fi saalimi fi lficli saalim ficilka saxiixulaakhirka ee dhexdiisa xaala uu ahaaday kaa'inun bitaskiini sukuun ayuu ku sugnaaday taasna wuxuu ka tegay xadafkii oo ama xadfu nuun ah ama xadfu xarficilla ah halkaas marka lagu daro ay toban calaamataas kuu noqonayaan kuwa furuuqdahu ka tegey afartii asalkayna asagaa kuu sheegay oo ficilku hadduu saxulaakir yahay sukuun in lagu waxa weeyaan lagu jasmiyo calaamadiisu ay sukuun noqoto sidaasaa asala mar hadduu saxulaakir yahay baabun haadaakanu baabun waa baab filismi isimkiyu u baab yahay isimkii almufradi la kali yeelay isimkii almunsarifi ee sarfoomay wanawin tanwiini alisma isimka tanwiini isimka alfarida ay ilmunfarida kali noqday isimka almunsarif ee sarfoomay idaa waqtigii tanwiini darajta aad xidhiirido alkalaama kalaamka aad xidhiirido qaa'ilan xaalo aad tahay midkii ku dhawaaqayana aad xidhiirido walxaalna aad xidhiirido lam taqif aadan ku joogsan wanawin tanwiini alisma isimka tanwiini isimka alfarida ayilmufrada la kali yeelay isimka almunsarif ee sarfoomay idaa waqtigii tanwiini darajta aad xidhiirido alkalaama kalaamka qaa'ilan xaalaad tahay midkii ku dhawaaqayana aad xidhiirido walxaalna aad xidhiirido lam taqif aadan ku joogsan halkan isimka la tanwiiniyo iyo shuruuddiisa isimku asal markuu soo arooro asagoo murakab ah laba loo qaybiya waa mucrab iyo mabni mucrab waxaa la yidhaahdaa isimka mutamakinka ah oo aan xarafka shabihin shabah qawi ah isim kastoo mutamakin ah oo aan xaraf shabihin shabah qawi ah mucrabaa la yidhaahdaa mabnina waxaa la yidhaahdaa isimka xaraf ka shabahay oo ka shabahay min xayu alwad aw fi lmacnaa aw iliftiqaa aw ilisticmaal afartaasa ugu asaltan uu halkaan idinkugu dhigayo maxamedulamiiri insha allahu maraana gooni icraab ah si loogu galo oo mabniyaadka hadda waa fududaynaahe haddii xoogaa icraabku fududaado haddana ma mabniyaadkan culayska saarayna icraabkooda si loo garto sababu lbinaa wa sababu taxriif in loo fahmo waana wax iska fudud marka waxa weeyaan kelimadii la bineeyo isim ah su-aalaa ku jirta oo ah lima buniya haddii xaraka la saarana saddex su-aalooda ku jirta lima buniya walima xurika walima kaanat alxarakatu kada wa kada ficilkii la bineeyana waxa weeyaan haddii sukuun lagu bineeyo su-aalba leh haddii la bineeyo laakiin xarakeeyo laba su-aalooda ku jirta lima xurika walima kaanat alxarakatu kada wa kada marka taasoo dhan waa inaan galnaa mar haddii xoogaa ixraabkan kale uu fududaado laakiin asal ahaan waa inaad haysataa isimka mucrabka ah mutanakinka ah waa isimka aan xaraf shabihin shabah qawi ah isimka madnigaana wax kale cilatulbinaa ma noqoto haddii lu ihahdaa lima buniya isim lishibhi alxarfa waa inaad tidhahdaa jawaab kale male lishibhihi alxarfa markaasaa lagaa rabaa meeshuu ka shabahay ma ma wadciguu ka shabahay ma macnuhu ka shabahay ma iftiqaarku ka shabahay mase isticmaalka bal afartaana sii xifdi ilaa afartaana u asala inuu ka shabahe xagga wadciga inuu ka shabaho oo loola jeedo xaraf haddii la dejina asal waxaa ah inuu noqdo hal xaraf oo keligiisa ama laba xarafoo kan dambe xarfu cillo yahay ism laakiin haddii la dejinaa saddexa ugu ya xagga macnuhu ka shabahay sida ismu ishaaradoo kaleeto ismu ishaarada waxaa laleeyahay waxay shabahay xaraf oo ah kaafulkhidaabkiioo kale iftiqaarka asmaa almawsuulaat marka la yidhaha maxaa loo bineeyey waxaa lagu leeyahay xarafay shabbaheen sababtoo ismawsuul macna ma yeesho haddaan sila la sheegin xarafna macna ma yeesho haddaan ficil ama ism lagu darin oo iftiqaarka baahidaasa kule isticmaalkana asmaaulafcaal oo dhan marka la yidhaha loo bineeyey xarafay shabbahday halkay ka shabahday min xayu listicmaalu oo waxa weeyaan asmaaulafcaal waxay shabahday xaraf sababto ah alxarfu yacmal walaa yucmalu alayhi wakadalika asmaa afcaal tacmal walaa tucmalu calayha markaa afartaanna waa meelaha uu ka shabahe waxa weeyaan maadaama halkan kugu qoranta waa iska xifdidaa maadaama ecraab ku bilaaban doono mar dhow insha allah wanawin tanwiini alisma isimka halkaas waxaad ogaatay xaraf iyo ficil lama tanwiiniyo xaraf iyo ficil midna lama tanwiiniyo isimaa la tanwiiniya isimka alfariida ayilmufrada kali noqday musane iyo jamcu kisa lama tanwiiniyo ayaga tanwiintoodii nuuna ka ciwad noqotay nuuna ku jirta nuuntaasaa ka ciwad ah laakiin jamcu tasiri jamcusal waa la tanwiiniya marka ism mufradku fariidka markuu leeyahay waxaa laga ixtiraasaa jamcu mudakari saalim iyo musane labadaas laakiin jamcu taksiir iyo jamcu anasaalim jamcu taksir iyo jamcu anasaalim ayaga waa la tanwiiniya isimka almunsarif ee sarfoomay isimka la tanwiinina waa ism aan shabihin waxa weya ficil waxa weeye ah, ism aan shabihin ficil oo ismku waxa weya hadduu xaraf shabahana waaba mabni hadduu ficil shabaho oo laga helo waxa weeyaan laba cilo oo waxa weeyaan oo farac ah oo midna u laabayda lafdiga midna u laabayda macnaha haddii laga helo waxaa la idhaha maa laa yansarif oo ficilu shabahay hadduu ficil shabahayna waxaa laga ilaaliyaa labadii calaamoo laga ilaali jiray ficilka oo kasro iyo waxa weeyaan iyo waxaa laga ilaaliyaa iyo tanwiin iyo tanwiin marka waxaa shardiya marka la tanwiininayo isimka waa inuusan ficil shabihin hadduu ficil shabaho oo laba cilo ay gasho oo labaduba ay farc yihiin oo labaduba midna lafdiga u laaba midna macnaha waxaa la leeyahay isimkaas maa laa yansarif waana noo imaan doona insha allah oo baabkiisu noogu imaan marka munsarifka tanwiin afar shardiyuu sheegay wuxuu ka tegey waxa weeyaan mujaradan min al walidaaf waana soo wada kama tegin isagaaba soo wado keeni doona waa inuu halkaanu sharxa kugu sheegaya laakiin matnigana waa ku imaanaaba oh, matnigana waa ku imaanaya oo watusidu tanwiina in adafta oo in takun bilaame qad carabta soo socodka oh, haddiiba tanwiintanu haddii la idaafeeyo isimka waa ka dhacee haddii tacriif laamu tacriif la geliyena waa ay ka dhacee isimka marka la tanwiinna waxaa shardiya al iyo idaafa midna insan gelin marka isimka markuu shantaa shardi isla helo markaasaa la tanwiinaya wanawin tanwiin alisma isimka isimka alfariday mufrada la kali yeelay isimka almunsarif ee sarfoomay idaa waqtigii tanwiini darajta aad xidhiirido kalaamka qaa'ilan xaala tahay midkii hadlaya wal aad xidhiirido lam taqif aadan ku joogsan haddana tanuna waa shardi kale waa inaadan ku joogsana haddaad waqfido waxa weyn tanwiinka alifaa loo bedela tanwiinka alifkii uu awalba u qornaa tanwiinka ilaa tanwiinka waxa weeyaan xaalatu nasba hadduu joogo alifku u qoran yahay kaasaa loo bedela hadduu xaalatu jar iyo xaalatu rafca joogana tanwiinka laba xarako kaliya loo qoraa sukuunaa bedelaaya tanwiinna la arki ma marka markaa tanwiinaydu waa markii hadalka la wasliyo ee aan la waqfin ee haddii la waqfiyo tanwiin la arki ma waqif cala lmansuubi minhu bilif ka mili maa taktubuhu laa yaktalif waqif ku istaag cala lmansuubi isimkii la kordhigay korkiisa ku istaag minhu min amufradi lmusarif mufradka musarifka xaggiisana looga looga istaag waxa way tahay laga nasbiyey laga nasbiyey oo mansuubkan ku tacalluji waqif ku istaag cala lmansuubi kii la nasbiyey korkiisa uga istaag minhu min almufrad اlmunsarif mufradkii munsarifka xaggiisana laga nasbiyey amase minhu min almufrad اlmunsarifi xaal uu mansuubku ka ahaaday bilalifi alif kula istaag ka mili maa ka mili meladii kii xaala uu la mid yahayna la nasbiyey taktubuhu aad qoraydo laa yaktalif xaaluusan iskhilaafay mansuubkaasu waqif ku istaag cala almansuubi kii la nasbiyey korkiisa ku istaag kii la nasbiyey korkiisa ku istaag minhu min almufradi almunsarif mufradka munsarifkaa xaggiisa laga nasbiyey mufradka munsarifkaa xaggiisana laga nasbiyey bilalifi alif kula istaag bilalifi alif kula istaag ka mili maa taktubuhu ka mili maa kii oo kale xaale uu la mid yahayna ku istaag mansuubka taktubuhu aad qoraydo laa yakhtalifu xaala uusan iskhilaafaynin laa yakhtalifu xaala uusan mansuubkaas iskhilaafaynin taquulu waxaad leedahay camrun camar qad adaafa wuxuu marti qaaday zayda ninkii zayd ahaa wa khaalidun khaalidna saada waa ugaarsaday alkadaata aroortii saydan ugaar waxa weeyaan haddii uu yahay isimka mansuubkaa hadduu yahay isimka mansuubkaa isimkii oo munsarifka ahaa munsarifkii hadduu yahay alifaa lagula istaaga aliftaasuna waa midda marka la qoraayo ku qoran zaydan so alif daba qorno alifaa ku qoran zaydan marka la qorayo alifa meesha lagu qoraya daalka gadaalkiisa ayadaasaad kula istaagaa sayda alale ah, marka qoraalka iyo waqfigu waa iswaafaqaya qoraalka iyo waqfiga iswaafaqa marka sideed u qorta ugu istaag wey taquul waxaa lahdaa amru camar qad adaafa waa martiqaaday huwa camar zayda zaydan sidaa alif ugu qorna meesha sidaas ugu qorna ugu istaag wa khaalidun khaalidna saada waa ugaarsaday alqadaata aroortiiu ugaarsaday sayda ugaar saydan laba macnaa ku banaanad ku timaadaa bimacnaa masder saada waa ugaarsaday yasiidu waa ugaarsanaa saydan ugaarsi waxay kaloo ku timaadaa saydan bimacnaa masiid bahalkii lasoo qabanayo lasoo ugaarsanaya hadda maanta waa ugaarki ma noqon karto masder meeshaan waa mafcuul bihi waxaa leedahay ugaar uu ugaarsaday ee ugaarsi hadhihin ugaarsi haddaad tidhahda masterkii ugaar haddaad tidhaahdana waa xayawaankii lasoo qabanaayey فرفع الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أن أقسام الإعراب أربعة الرفع والنصب والجر والجسم وأردت بيانا ما هو مختص بالأسماء وما هو مختص بالأفعال وما هو مشترك بينهما فأقول لك الرفع مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنصب الواو حرف عطفا النصب معطوف على الرفع والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره بلا ممانع الباء حرف جر لا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بالدخلاء لا ما انت هو اسم وبمعنى غيره اظهارك يا لو قاطه ولا يقانه waayahay laa mudaafo ayadoo isma mumaanici mudaafiley majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirih jamjuurkana qad daxalaada lagu taxalujina dambe qad xarfu taxqiiq dakala ficlu maadi mabniin cala lfatxi laa maxala lahu min alcraab waalifu tasniyati faacil mabniin cala sukuuni fi maxali rafci waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali rafcin khabaru lmubtadai oo arafcu iyo wanasb oo ku cadfan ahaa waraabitu baynahuma adamiru ladii huwa faacil dakala waljumlatu min almubtada وخبره في محل نصب مقول القول المحذوف في الاسم في حرف جر الاسم اسم المجرور بفيه وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالدخل والمضارع الواو حرف عطف المضارع معطوف على الاسم والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجر والواو حرف عطف ajaru mubtado marfuuqu bibtidaai wacalaamatu rafcidhamatu daahiratun fii aakhirihi yastactiru ficlun mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci dhamatu daahiratun fii aakhirihi wafaaciluhu damiru mustatirun jawaasan taqdiruhu wayacuudu cala aljar yastactiru waljumlatu min alficli waalfaacili fii maxal rafcin khabaru mubtada waraabitu baynahumaa adamiru ladii huwa faacilu yastactiru waljumlatu min almubtada oo ah waljaru iyo wa khabarihi oo jumladan ah yastactiru yastafiru fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati farafcu wالnaصbu bilaa mumaanicin qad dakala wاljasm alwaaw xarfu caطfin aljasm mubtada marfuuca biاlibtidaa وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fii akhirihi fi اlficli fii xarfi jarin الفعل اسم المجرور فيه وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا الجزم آه إيه وخبره كائن آه في محل نصب معطوفة على جملة الرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع بلا امتراء بلا, بلا الباء حرف جر لا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل جر الجار والمجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الذي قبله كائن ay ku tacalluqday fi الficl nafsuha ay ku tacalluqeen الجار والمجرور متعلق بما تعلق به الجار والمجرور الذي قبله لا مضاف امتراء مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فالرفع الفاء فاء الفصيحة لأنها افصحت عن جواب شرط مقدر تقديره إذا عرفت أقسام الإعراب وأردت بيان علاماتها أصولا وفروعا فأقول لك الرفع مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ضم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره ضم مضاف آخر مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره آخر مضاف الحروف مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره واljumlaة min اlmubtada'i وkhabarihi fii maxali naصbin maqulu اqwl اmaxduufi wnaصb alwaaw xarfu caطfin النصب مبتd مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخرiه بالفتح الباء حرف jر الفتح اسم مجrور بالباء وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخرiه الجار والمجrور متعلق بخبر محdوث وجوبا تقديره كائن بلا وقوف الباء حرف jر لا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل jر الجار والمجrور متعلق بمحdوث وجوبا تقديره كائنا xاaل من الآkر أو xاaل من الفتح لا مضاaف في مضاaف إليه مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخرiه والjر horta جuمladaas والجuملة min المبتدأ oo النصب ah iyo وkhabrhi oo بالفتح jrmjuurkaas ah في محل نصب معطوفة على جuملة الرفع ضم آkخر الحروف والjر الواaو حرف cطف الجر مبتد مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع ضمة ظاaهرة في آkخرiه بالكسرة الباء حرف جر الكسرة اسم مجrور بالباء وعلاaمة جر كسرة ظاaهرة في آkخرiه الجار والمجrور متعلق بخبر محdوف وجوبا تقديره كائن والجuملة من المبتدأ oo الجر ah iyo وkhabrhi oo كائنta lasoo qadaray ah في محل نصب معطوفة على جملة الرفع ضم آخر الحروف للتبيين اللام حرف جر التبيين اسم المجرور باللام وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق bmaxduufin wujuban taqdiruhu kaa'inatan xaalu min alkasri aw kaa'inan xaalu min alrafci wاnasbi wاlkasr saddexdaba in laga xaaleeyo saddexdaba in laga xaaleeyo sababtoo ah saddexduba litabyiinay usugnaadeen kelimadda marka la rafcina macnaa lagu caddaynaa marka la fadxina oo nasbada la saarana macnaa lagu caddaynaa haddii la jaro kasra la saarana macnaa lagu caddaynaa mid kastaaba litabyiini waay marka dhammaan laga xaalayn kara tanna derisa iskala tahay keliga iskaga xaalaydana waa ku banaanta والجسم الواو حرف عطف الجسم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في الصالم في حرف جر الصالم اسم المجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا حال من الجسم بالتسكين الباء حرف جر التسكين اسم المجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن والجملة من المبتدا والجسم iyo وkبرhi oo كائنta la soo qadaray ah في محل نصب معضوفة على جملة فرفع ضم آkر الحروف bاب خبر لمبتدا محذوف تقدير هذا ha xarfu tanbiih da ismu ishaara mubtada mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin baabu khabari mubtada marfuucun bilmubtada wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirihi waljumlatu min almubtada wakhabari laa maxala laha min alcraab liannaha mustanafa fi lismi fi xarfu jar alismu majruur bifi wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirihi aljaru walmajruur mutacaliqu biba مضاف في الاسم المفرد صفة الاسم وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره المنصرف صفة ثانية للاسم وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدا المحذوف وخبره المذكور لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ونون الواو للاستئناف نون فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الاسم المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من المبتد والجملة من الفعل ونون iyo فاaعلhi oo أنت لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة الفريدة صفة الاسم وصفة المنصوب منصوب علامة نصب فتحة alfarida sifatu sifatu lismi wa sifatu mansuubi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirihi almunsarif sifatu haaniyatu lilismi wa sifatu mansuubi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu calaa aakhiri manaca min duuri ishtagal maxalle bisukuuni lwaqfi idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani waxa weye idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaalin min macna shardiyan leena shardiya ma ahan dhihi mayno waa shardiya waxa weeyaan waa ka maran yahay macno shardi maanta ah, macno shardi waa ka maran yahay marka waa inaad ogaato inuusan shardi aysan maanta idaadaanu ahayn idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani mujaradun min macna shardi aw khali min shardi mujaradun min macna shardi mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wa darfun mutacalliqun binawin wa darfu zamaan caadiya ah, darfu zamaan caadi weeye wey إdا ضرف لma يستقبل من الزمان مجرد من معنى شرط مبني على سكون في محل نصب وضرف متعلق في محل نصب على ظرفية زمانية في محل نصب على ظرفية زمانية وحل نسبية وين لفهمها في محل نصب منصوب في محل نصب على ظرفية زمانية وظرف متعلق بنو درجت درج فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الإعراب درجت وطاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع والجملة من الفعل او درج والفاعل او تأداس في محل جر بإضافة إذا إليها وجملة مضاف إليه نغطي في محل جر بإضافة إذا إليها قائلا حال من فاعل درجة منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ولم تقف الواو واو حال لم حرف نفي وجسم وقلب تقف فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جسم السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل النص معطوفة على جملة معطوفة على قائلة مفرد كاس الوعث الجملة ده آه. والجملة من الفعل والفاعل في محل نص معطوفة على قائلة قائلا تاس او مفردك الوعث ايضنا وحالة كله وقف الواو للاستثناء قف فعل امر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت على المنصوب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفة على المنصوب على حرف جر المنصوب اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بغف منهم من حرف جر والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق على المنصوب أما وحالين الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقدير كائنا حال من المنصوب بالالف الباء حرف جر الالف اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على آخره منع من ظهر اشتغال محل sug sug sug waqif ku istaag cala msr bilalifi kula istaag alaad aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu biqif qifta hore waa qifta hore min hudaan aad mansuubka ku dhejin ama xalayna ama bilalifi qifka waay qifaad ku dhejina ka mil alkaafu xarfu tashbiihin wa jarin mil ismun majruurun bilkaaf wacalaamatu jarhi kasratu daahiratu fii aakirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainan kaainan xaalu min almansuub mil mudaaf كائنا كائنا حال من المنصوب مثل مضاف ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه تكتب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإحراب لأنها صلة الموصول لا يختلف لا النافي لا نافية يختلف فعل مضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي وفاعله ضمير مستطر جوازا تقديره يعود على المنصوب والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال من المنصوب تقول فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإحراب لأنها مستأنفة عمر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قد الواو واو عمر ده أما الواو فارقة بين عمر وعمر في حالتي الرفع والجر أما في حالة النصب فلا التباس بينهما قد حرف التحقيق أضاف فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود على عمر زيد مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ألف كان اسكا فتحة أيضا مقطع لمطة قرالك إيوس وافقا يوفقوا أيضا والجملة من الفعل أو أضافة إيا والفاعل أو هو في محل رفع خبر المبتدئ أو وحويا مبتدئ عمر والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل أضافة والجملة من المبتدئ أو عمر إيا وخبره أو جملة fii maxali naصbin maqulu qawli oo taqulu ah وkhaalidun alwaaw xarfu caطfin khaalidun mubtado marfuuq bاbtida وcalaamaةu rafci damt ظaahiraة fي aakhirihi saada ficl maadi mabniy calى اfatxi laa maxala lah min اlcraab wafaaciluhu damiiru mustatirun jawaasan taqdiruhu yacuudu calى khaalid alkadata mafcuulu fiihi mansuub calى darfiyati zamaniya wa calaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fii aakhirihi darfu zamaan weeyaan wa darfu mutacaliq bisaada saydan ta dambe mafcuul bihi waayo tan horena waa mafcuul fiihiyada macnaha alkadata waa darfu zamaan mafcuul fiihiyaad leedahay saydanna waxaad leedahay mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة fii aakhirihi wاljumlatu min wاljumlatu min alficli oo ah saada saada faacilkeedana waa huwa oo khaalidka u laabanaya markaasaad leedahay wاljumlatu min alficli oo saada wاlfaacili oo huwa fii maxali rafcin khabaru mubtaday oo khaalid ah waraabit baynahumaa adamiir اladii huwa faacilu saada wاljumlatu min almubtaday oo khaalida iyo wakhabarihi oo jumlada ah في محل نصب مقdوفة على جملة cمر قد أضاaف زيدا والله سبحانه وتعالى صلى الله على نبينا محمد